بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين اللهم لا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا كتاب الصلاة مؤلفك markii uu soo dhameeyey kitaabu طahaara ayuu hore waxaan usoo tilmaanay fuqahadu inay kaga bilaabaan fiqiga cibaadaadka cibaadaadka kaga bilaabaan salaada salaadana ay ka horreysiiyaan dahaarada maadaama ay u tahay shardi salaadii salaadu haddaba luqa waxa weeye adducaa waa duco sida ilaahay wa tacaala aayadda qur-aanka ku yidhi wasalli calayhim nebiyow kuwa sekada bixinaya u ducee oo khayr ugu ducee sharcanna waxaa weeye aqwaalu waafcaalu muftataxatu biاtakbiir mukhtatamaة bالtasliim bisharaa'id makhsuuصa wa aqwaal iyo afcaal ugu furtay takbiiraة اlixraam isla markaa lagu soo gebagabeeyey salaamu naqsi shuruudo khaas hara waayahay salaaduhu salaadaha shanta ah fadligooda waan la soconnaa nusuus fara badan ayaa kusoo arortay fi kitaabi wasunna waxaana ku filan fadliga ay salaadahani leeyihiin in nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam sharaa'icdoo idil loogu waxyooday biwaasita yani malku jibriil ayaa lagu soo dhiibay oo waxyiga nabig alay sl soo gaarhsiiyey laakiin salaada ayadu way ka duwanaydo ilaahi subxaana wa tacaala leylat alisraa ayuu nabig alayh salaam si toosa ula khidaabay biduuni waasita isagoo wax waasita ah u dhexayna waaya waxaana kaloo tusinaya fadliga salaada in eh, nabigeena calayhi salaatu wasalaam wixii u dambeeyey ee uu ummadiisa u dardaarmay intuusan dhimanin ay salaada ahayd asalaata wamaa malakat aymaanukum sidoo kale waa waxa u horeeya addoonka la weydiinayo yowma alqiyaama yani salaadiisii ayaa la weydiinaya haddii salaadiis hagaagto camalkiisa kale u hadii salaadiis xumaatana camalkiisa kale oo dhan wuu xumaanaya sidoo kale salaadda waxaa weeye calaamadda lagu garto qofka muslimka ah axaadiidka qaarna waxay noo tilmaameen qofkii salaada ka taga inuu gaaloobayo alcahd aladi baynana wa baynahum asalaat faman tarakaha faqad kafar waaya markaa nusuustaasi nusuus kaloo fara badan ayaa tusinaya ahamiyadda iyo makaanada ay leedahay salaadu salaaddu leedahay shuruud iyo arkaan iyo sunan iyo hay-aad intaba mualifku wuu sheegi doonaa laakiin wuxuu kaga bilaabay mualifku oo ku sheegi doonaa awqaaddii awqaadda salaadda waxay ka mid tahay shuruudda ay salaadu ku asaxayso shuruuddii baa laba qaybood qaybsamaysa shuruud wujuub iyo shuruud sixa shuruud ay salaaddu ku waajibayso oo dib uu mualifku ka tilmaami doonaa markii uu ka hadlo salaadda awqaaddeeda ayuu xagga dambe ku sheegi doonaa fasalka ku xiga shuruudda sixaduna waa shan dukuul lwaqti salaadda waqtigeeda inuu galo isla markaa in eh, cawradii la asturo ahaara min alxada xadadkii qofka inuu iska daahiriyo oo taa soo dhaaftay wahaara min anajas saas oo kale iska daahiriyo taa soo dhaaftay oo kitaabu dahar labadaas soo mareen iyo ugu dambayn istiqbaal alqibla qofkii inuu qibladii qaabilo waaya wuxuu uhi mualifku almaktuubaat wuxuu ku bilaabay mualifka haddaba eh, awqaaddii salaabaha ayuu ku bilaabay wuxuu yidhi almaktuubaatu ee salaadihii faradka ahaa ama lagu farad yeelay hamsun shan weeye aduhru duhurkii weeye wa walu waktihi waktigiisa bilowgiisana waxaa weeye zawaalu shamsi cadceedii inay zuusho wa aakhiruhu waktigiisa akhirkiisana waxaa weeye masiiru dilli shay shayga harhkiisa inuu noqdo milahu asaga oo uu asagii la ekaado oo isla ekaadaan shaygii hadhkiisii siwaa dilli istiwaai shams markii laga reebo hadhkii ekaanshaha cadceedda yani cadceeddu markay bartamaha joogto harka jooga markii laga reebo salaaduhu waa shabu mualifku yidhi inay shan yihiinna salaadaha faradka ah ee maktuubaadka almaktuubaat bimacnaa almafruudaat salaadihii faradka ahaa ee farducaynka ahaa ayaa halkan looga jeedaa ee maalintii habeenkii addoonka laga rabay salaadahaasi waa an taasna waxaa wey macluum min addiin bidaruura culummaduna way isku waafaqsan yihiin inay salaadahani yihiin an salaadood waayahay salaada koowaadi waxaa weeye aduhr duhurkii wey duhurka waktigiisi uu mualif kaga bilaabay wuxuu hi waa awal waktihi waktigiisa bilowgiisi waxaa wey zawaalu shamsi cadceedii inay zuusho wa aakhiruhu akhirkiisana waxaa weeyaan nasiiru dilli shaygi filow intaynaan horta ka hadlayn awqaadda salaadaha waxaan jeclahay inaan sheego eh, xadiid salaadaha awqaaddooda inta badan sheegaya waa xadiidkii jibriil ee eh, nabig calaih sl slaam uu ku tujiyey salaadaha laba jeer shanta salaadood buu tujiyey isagoo nabig calaih sl slam u tilmaamaya ama u caddaynaya isaga ummaddiisaba awqaadda salaadaha wuxuu nabig yidhi calayhi salaatu wasalaam Eh, amani jibriil jibriil ayaa igu tujiyey cinda albeyti maratayn laba jeer ayuu eh, beytka eh, agtiisa igu tujiyey waa kacbadii fasallaa biya duhra xiina zaalat ishamsu duurka ayuu tujiyey marka cabceeda ay zuushay wa kaana alfayu qadra shiraak hadhkunu ahaa indhishka kabta ama suunka kabta intaa inlegu ahaa macnaha har yar baa jooga hoos yar baa jooga walcasr casrkiibuu tujiyey ui xiina kaana diluhu ay shay milahu yani markii shayga harhkiisana oo asagoo kale uu ahaaday ayaa wuxuu tujiyey salaadii casar shayga harkiisa markay isleekaadeen walmaqrib maqribkii uu tujiyey wixiin afdara saa'im markii qofkii soomanaa afurkiisii uu galay walcishaa xiina qaaba shafaqi cishii ayuu tujiyey markii shafaqii ama liidkii uu qarsoomay walfajra fajrkii buu tujiyey buu yidhi xiina xarama aacaamu xiina xaruma acaamu washaraabu cala saa'im markii cuntadii iyo cabitaankii qofkii soomanaa ay xaaraan ka noqdeen oo waqtigii fajarka uu dilaacay falama kaana aladu markii berri oo kale ahayd sallaa biya duhra duhurkii tujiyey xiina kaana diluhu milah markuu shayga harkiisa oo u ahaa ayuu duhurkii tujiyey walcasra xiina kaana diluhu milayh casarkiina wuxuu tujiyey markuu shayga harkiisa labanlaabkii u ahaa wlmaqribi xiina aftara asaa'im markuu leeyahay casarkii ayuu tujiyey xiina kaana diluhu milayh waxaa looga jeedaa waqtikhtiyaarkii ayaa halkan looga jeeda looga jeeda aakhirka waqtiga casr wlmariba maqribka ayuu dujiyey xiina aftara saa'im qofkii soomanaa markii waa furay walcishaa cishii uu dujiyey ilaa ulu leyl markii habeenka uludkiisii ama saddex meelood meel ay tagtay ayuu dujiyey oo kana waa waqtu ikhtiyaarka ee maaha aakhiru waqti alcishaa siday noo imaan doonto wlfajra fajarka ayuu dujiyey oo fa asfara markaa iftiinkii ayuu gaadhay oo xilliga iftiinka ayuu salaadii subax itujiyey eedna waa wati ikhtiyaarka in laga dambaysiiyo marka saddexdaa salaadoodba nusuus kala cadaysay aakhiru waktigoodii ee xadiidka laga qaadan maayo wa qaala wuxuu yihi malku jibriil haada waqtu اlanbiyaai min qablika waktigani waa waktiga ambiyadii ka horeysay walwaqtu maa bayna hada waqtayn waktigu wuxuu udhexeeyaa labadan waqti waaya haddaba sidaan soo tilmaana casarka iyo cishaha iyo subaxa saddexdaas nusuus kala cadaysay in waktigooda eh, intaa uu ka dheeryahayba oo akhir waqti uu kan ahayn xadiidkan jibriil lagu tilmaamay haddaba salaada duruur waktigeedu goormuu bilaabmaa goormuusu dhammaadaa wuxuu bilaabmaa buuri cadceeddu markii ay zuusho ayuu waktigeedu bilaabmayaa waayahay cadceeddu markay zuusho waxaa loga jeedaa markii cadceeddu dhanka galbeedka qoraxdhaca ay u yar janjeedho in yar oo u janjeedho fii ra'yi alcayn insha aragtideeda ayaa laga wadaa ayaa laga wadaa ee waxa weeye xaqiiqadeeda allahu aclam inaguma garan karo aakhirkiisana waxa weeye masiiru dilli shay shayga harhkiisu inuu noqdo milahu asoo kale shayga harhkiisu inay isla ekaadaan marka laga reebo dilli istiwaa shams yacni harka istiwa dilli istiwa istiwa waxa loga jeeda cawayadda inay bartamaha joogto xilligaa harka jooga waa laga jarayaa oo eh, harkan aan nidhi masiiru dilli shay milahu halkaa jooga cadceeddu markay bartamaha joogto waa laga jaraya intii kale ayaa la xisaabinaya culamadu waxay dhaheen si loo ogaado eh, arrinkaas waxaa weeye eh, qofka waxaa fiican inuu shaakhis shay inuu qotoomiyo dhulka maalan qori oo kale ama ul oo kale intaysan cadceeddu suulin dabeetana intuu halkaasi soo yaraanayo waxaa weeye eh, cadceeddii weli mayna suulin markii halkaasi uu istaago waxaway bartamihii ayay joogtaa cadceedii harkaa jooga ayuu xisaabinaya haddaba waa dil listiwa harkaa markaa jooga ayuu xisaabinaya dabeetana markii ay bilowdo cadceeddu inay wax yar siyaado ayuu markaa bilaabmaya waktigii duhurka dil istiwaaga yani wuxuu ku kala duwan yahay wadamada iyo awqaadaba meelaha qaar waa laga helaa dil istiwaaga yani meelaha qaarna lagama helo oo xiliyada qaarna waa la hela xiliyada qaarna lama helo maalan cadceeddu markay bartamaha maraysa oo kale waxaa laga yaabaa in shayga harkiisu ku gubo markay bartama ay joogto meelaha qaarna inuu isu gurin baa dhici karta laakiin cadceeddu markay xagga marayso eh, ama xaggan waxaa weeye waqooyi ama koonfur dhanka labada dhinacay dhid u badanta waxa weeye xadkii waa la helayaa markaas marka dilliga ahood halkaa jooga ayaa waxa yidhaha dilli istiwaa isaga marka xisaabta kuma jiro markuu leeyahay masiiru dilli shay midlahu ayaa waktiga u dambeeya duhurka waa laga jaraya il istiwa harkii joogay markii cadceedu ay bartamaha joogtay lama xisaabinaya kaas waayahay duhurku wuxuu leeyahay lix wakti wuxuu leeyahay wakti fadiila iyo waktu ikhtiyaar iyo waktu jawaas iyo waktu xurma iyo waktu daruura iyo waktu cudur waktu fadiiluhu waxaa weeye awal wakti waktiga awalkiisa qofku markii salaada isa u gasho waktigeed inuu markaaba u diyaargarowgii salaada uu guda gala dahaaradii iyo cawradii la asturay inuu markaa horey u tukado oosan salaadii awal loo kordhinayn taasi waa waktu fadiila waktiga salaadu ay fadli badan tahay waktu ikhtiyaarkuna waxaa weeye isla markaa waktu jawaasna waa la dhahaa ilaa wuxuu soconayaa salaada aakhir waktiga laga gaaro ilaa qadar uu soo haray salaada in ku filan waa waktu ikhtiyaar waana waktu jawaas waktu xurma ayaa jawaasna waxa weeye waa in salaadii loo dibdhigo wakti aan ku fillayn oo markaa eh, qofkii uu ka saaro waktigeedii maalan haddii ay ka hadha ragcad in la tukado o kale ama wax ka yar markaa dee xaaraan bay noqonaysaa inaad salaaddii xilliga u dibdhigto waqti daruura jiro waxaa weeye eh, qofkii saaxibul cudriga gabadhii maalan caadada qabtay haddii yani caadadii ka daahirsato aakhir alwaqt iyadoo salaadii ay ka harsanta qadra takbiirat alixraam way tukanaysaa waqtiga waxay leedahay waqtu waqtu daruura waqti cudur baa jirado waxaa weeye salaadii casar waktigeeda qofkii la tukanaya doorkii u dibdhigaya waqtiga casarka maalan qofkii musaafirka oo kale waa waqti cudur waqtigaas wuxuu hi mualifku wa huwa yani wuxuu damiir ku laabanayaa masiiru dilli shay milahu yani waqtiga aan soo tilmaanay ee shayga iyo harkiisa isla ekaanayaan awal waqti casri casarka waqtigiisa awalkiisa weeye wayabqaa wuuna baaqi ahaanaya wuu haraya waktigaasi xataa taqriba cadcid ilaa ay ka dhacdo wاlاkhtiyaaru sida la doortay waxaa weeye ee mukhtaarka ee fiican anlaa tu'ahara inaan laga dibdigin salaadii casar can masiiri dili harka ahaanshihiisa u ahaanaya milayni labanlaabkii shayga labanlaabkii markuu harku uu noqonayo inaan xilligaa laga dibdigin ayaa fadli badan waktiga casarku wuxuu bilaabnayaa aakhir wakti duhri duhrku waktigiisa markuu dhammaado ee shaygii halkiisa isleekaadaan ayuu casr ka bilaabnaya haddaba faasil oma dhexeeyo duhurkii waxaana idhi waktigiisa waxaa u dambeeya shaygii iyo halkiisa inay isleekaadaan xilligaa markii la gaaro duhurkii wuu dhammaaday casarkiina wuu galay wax faasil oo u dhexeeya labadooda ma jiro kani wuu dhammaan kana wuu bilaabnay sidaa wey waayahay sida xadiidkii jibriilba xadiidkii jibriil baa ku caddaa isla markaa waktiga casarku waxa weeye wuu joogayaa ilaa cadceeddu ay ka dhacdo waxaana taa daliil u ah xadiidka nebigu yuri sala allahu calayh wasalam kamaa fii aلصaxiixayn man adraka rakcata min alcasri qabla an taqruba الshamsu faqad adraka alcasr qofkii haleelaa ragcad salaada casar ka mid ah intaysan cadceeddu dhicin salaadii casar wuu haleelay buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxaa kaloo mualifkan noogu sheegay waqt اkhtiyaar salaada casr waqtigeeda mukhtaarka waxa wey inaan laga dibdhigin ay tahay afdalka inaan laga dibdhigin markuu habka shayga uu labanlaabkii noqdo xilliga inaan laga dibdhigin ayaa fiican sida xadiidka jibriilba ayaan ka qaadanayno xadiidka jibriil nabig alay slam maalintii labaad wuxuu tujiyey markii shayga hadhkiisa uu noqday labanlaabkii waaya salaada casr waxay leedahay waqti waqti fadiilay leedahayoo waa kii aan soo tilmaanay oo waxawya salaad oo dhan waqti fadiilo way leeyihin waa awal waqti in la tukado waqtul ikhtiyaar ayay leedahay waa kii hadda aan sheegayno waqtu jawaas ayay leedahayoo waxa weeye ilaa cadceeddu intay ka dhacayso laakiin jawaas bikaraaha iyo jawaas bilaa karaaha jira jawaas bilaa karaaha waxa weeye ilaa masiira dilli shayi milih yani shaygii harkiis markii lamalaab intu yani ka noqonayo ayaa bilaa karaaha ah yani macalkarahana waxa weeye markii waxa weye cadceedda ay hurub noqoto ilaa inta cadceedda ka dhacayso waqtigaas waa karaha la tukado waqtu taxriimna waxaa weeye qofkii inuu salaadda u digdigo ilaa kasoo haro waqtigeedii qadar aan ku fillayn salaadda in la tukado waqtulcudurna waxa waa waqtiga duhurka qofkii jamcu taqdiim salaadda casar ku tukanaya wlmaqribu maqribkii waqtigiis wuxuu ku galaa bilquruubi cadceedda dhicitaankeedii ayuu ku galaa wayabqaa wuuna baaqi ahaanayaa wakhtigii magribka xataa yaqiiba ashafaqu laxmar liidkii casaa ilaa uu ka qarsoomo filqadiimi qowlkii qadiimka haddaan qabanno wafiljadiidi qowlkii jadiidka ahaa yanqadi wakhtiga magribku wuxuu ku dhammaanayaa bimudiyi qadri wuduu'in qadarkii weysada inuu tago wa satri cawratin cawrada asturkeedii iyo waadaanin aadaanka wakhtigiisii iyo waiqaamati liaqmki iyo hamsa ragcaatan iyo shan ragcadood macnaha qadarka intaasoo idil markii ay tagto in la samayn karo ayuu wakhtigii maqrib ku dhammaanayaa saasuu leeyahy qowlkii jadiidka ah waaya walow sharaca haddii uu guda galo salaaddii maqrib fi lwaqti wakhtiga dhexdiisii oo wamadda uu dheereeyo salaaddii dheereeyo xataa qaaba shafaq axmar liidkii casa ilaa uu ka qarsoon jaaza arrinkaasuu banaaya cala asaxiixi wejka saxiix baan qabanay qultu waxaan idhi haddaan nawowi ah alqadiimu qowlka qadiimka ayaa halkan adharu xoog badan wallahu aclam salaada maqrib wakhtigeedu wuxuu ku galaa bilquruub inay cadceeddii dhacdo waayahay eed wakhtigeeduna ilaa xaggee buu ku egay laba qowlba halkan mualifku noogu sheegay qowl qadiimaha iyo qowl jadiida qowlkiisa qadiimka imaam shaafici wuxuu leeyahay salaada maqrib waktigeedu wuxuu ku egyahay markii liidkii casaa uu qarsoomo saddex liid baa jira mid cas iyo mid huruud ah iyo mid cad midka cas markuu qarsoomo hadduu doono liidkii caddaa haba jooge ama liidkii huruud ah hadduu doono baaqi haada laakiin liidkaa cas hadduu qarsoomo salaaddii maqrib waktigeedii wuu baxay salaaddii cishana waktigeedii baa galay qowlka qadiimka ah saasuu leeyahay qowlka jadiidkana wuxuu leeyahay maya ee waxaa weeye waxaa la eegayaa qadar qofku uu ku dahaaro qaadan karo o dahaaradaas ama haata weyse haata ama maydha ha ahaado maalifkasa halku weysada ku sheegay maydhigiina waa lamid haduu qofkii janaabo qabo cawradiina uu ku asturi karo aadaankiina uu aadaani karo salaadiina uu aqimi karo isla markaa shan ragcadood uu tukan karo oo saddexna ay tahay salaadii maqrib ay faradka ahayd labana ay tahay labada ragcadood ee sunnaha ka dambeeyey intaan qadarku ku samayn karo ayaa noqonaya waktigii maqhribka wixii intaa ka badanna salaadii maqhrib waa waktigeeduu tegaya saasuu leeyahy qowlkan qowlkani dabcan wuxuu soo xujaysanayaa eh, jibriil calayhi salaam inuu nabi alayh salam labadii maalmood buu tujiyey salaaddii maqhrib isku hal wakti oo ha cadceed markaasaa u dhacday marka wuxuu leeyahay wakti dheer ma leh waa waktiga uun inta daruurada ee salaadii lagu gudanayo salaadii waxyaabaheeda u baahnayd oo aadaankii aqankii iyo dahaaradii iyo awradii iyo shantii ragcadood intaa wax ka badan salaada maqribmaba lagu leehay waqtigeedu aad u kooban yahay marka qowlkan jadiidka ah ayaa ka cidhiidhisan qowlka hee qowlka qadiimka qowlka qadiimka wuxuu leeyahay ilaa liidka casuu ka dhaco liidka casinta uu ka dhacayo dee way ka badan tahay intan hadda uu halkan ku tilmaamay qowlkan jadiidka ah waayahay imaam nawowi waa ka dabiyidoo wuxuu yihi qowlka qadiimka ah ayaa halkan raajix ah oo abhar ah yeelay dee axaadiid saxiixa ah ayaa tilmaamaysa qowlkaas qadiimka ah oo waxa wey waxaa ka ah xadiia xadiidkii muslim uu nabigu yhi alayh salatu asalaam waqtu lmagribi maa lam yaqrib ishafaq waqtiga magribku wuxuu soconayaa ilaa inta uu ka qarsoomayo liidkii ama xadiidka jibriil xadiidka jibriil wuxuu tilmaamayaa waqtulikhtiyaarki ayaa laga qaadanaya laakiin lagama qaadanayo waktiga aakhirkiisa ma uu tilmaamayo waay halkan mualifku leeyahay walow sharaca fi اlwaqti wamadda xataa qaaba الshafaq اlaxmar jaaza cala صaxiix wuxuu ku tilmaamayaa qofkii haddii salaadii maqrib uu gudo galo salaadaha kalena waa un la mid ah waktigii oo jooga ayuu guda galay dabeetna salaadiibuu dheereeyo qiradiibuu dheereeyey maalan ilaa liidkii casaa uu ka qarsoomo oo salaaddii qayb ka ahaa waxa weeye yani waktigii ka baxday markaasi way bannaan tahay qofkii kuma dambaabayo salaadiisana way u asaxaysaa maxaa yeelay nabiga calayhi salatu ka sugnaatay in salaada maqrib uu ku dujiyey suurat alacraaf oo labada ragcadood u kala qaybiyey sidoo kale abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu salaada subax ayuu dheereeyey maalin maalmaha ka mid ah ilaa cadceeddu ay ku dhawaatay inay soo baxdo dabeetana markii salaaddu ka baxay ayaa loo sheegay oo waxaa layihi salaaddii eh, ilaa xad waxaa dheeraysay cadceeddii ay ku dhawaatay inay soo baxdo markaasu wuxuu yidhi haddii cadceeddu soo bixi lahay lam tajidnaa haafiliin yacni maynana hesha anagoo haafiliin aheen anagoo cibaado ku jira unbay nagu soo bixi lahayd marka arrinkaas si uu banaaya salaadaha kalena waa lamid salaada maqhrib arrinkani gaar kuma aha salaada maqhrib waxay leedahay waqtu fadiila oo ah awalulwaqti iyo waqtu karaaha oo aakhirulwaqti ah sidoo kale waxay leedahay waqtu daruura oo ahaa qofku inuu tukado aakhiralwaqti haddii mawaanicda ka zuusho qadra takbiirat ixraam ee soo hadhar gabadhii xaydadii midna ay dhaharsato oo kale markaa way tukanaysaa salaaddii maqhrib waqti cudur baa jiro waxa waa waqtigii cishaha qofkii jamcu ta'khiir samaynayo salaaddii maqrib u dibdhigaya salaada cisha asagoo musaafira maalan wاlcishaau cishihii waktigiisu wuxuu ku gelayaa bimakiibi shafaqi liidkii inuu qarsoomo wayabqى wuuna baaqi ahaanayaa ila اlfajri inta fajarka laga gaadhayo fajru saadiqii buu ujeedaaye wاlاkhtiyaaru sida la doortay waxaa weeye allaa tuahara inaan laga didbigin cishihii can ulu leyli habeenka saddex meelood meel markii uu tago wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay nisfuhu habeenka niskiisa inaan laga dibdhigin ayaa sida mukhtaarka ah cishaha wuxuu ku galaa markii liidkii casaa uu qarsoomo salaaddii maqrib wakhtigeedii uu baxo ayuu cishihii waxawey gelayaa oo labadaas salaadood ayaguna way xidhiidhaan oo maqribka markuu saa u baxo ceshihiina wuu gelaya waay xataa hadduu liidkii caddaa uu joogo ama liidkii huruudaa uu joogo waayahay isla markaa waktiga ceshuhu wuxuu gaadhayaa ila alfajri yacni inta laga gaadhayo salaada subax waktigii ceshuhu waa baaqi oo waa la tukan karaa taasna waxaa daliil ah xadiidka nebigu yuri sala allahu alayh wasalam laysa fi nowmi tafriid wainama tafriidu calaa man lam yusalli salaata xataa yadkhula waqtu luqraa yacni muddadii wax gaabisa ah kuma jiro qofkii haddii uu seexdo ee gaabisku waxaa weeye qofkii aan salaada tukanin ilaa waktigii salaada kale uu ka galo xadiidka marka kutilmaamaya salaaduhu inay xidhiidaan oo salaad markuu waktigeedii uu baxo tii kale waktigeedi uu soo gelayo waxaa ka baxay un arrinkaas salaada subaxoo waxa weye duhurkii lama xidhiidho taasi daliil bay ku baxday salaadihii kale laakiin waxay ku baaqi ahaanayaan cala alasl xadiikaas laga qaadanaya marka ceshihii waqtigiisa inuu baaqi yahay ilaa salaad subax laga gaaro haddaba waktiga mukhtaarka ah in eh, salaadda ceshaa laga dambigin ay fiicanta waa w dulf leyl habeenka saddex bilood meel markuu tago xilliga in laga dambaysiinin baa fiican oo waktiga mukhtaarka wuxuu joogaya ilaa ulu leyl habeenka markay saddex meel loo qaybiyo meel ka mida markay tagto intaas inaan laga dambaysiinin baa fiican eh, maxaa yeelay eh, malaku jibriil wuxuu nabigu tujiyey alayhi salaatu wasalaam markii ululeyl uu tegey habeen maalintii dambe ululeyl markii uu tegey ayuu tujiyey salaadii cishe qowl kale wuxuu leeyahay maye nisfuhu waktiga mukhtaarka wuxuu ku egyahay ululeyl kuma ekeen nisf leyl habeen kale barka markii la gaadho ayuu waktiga mukhtaarka ahaa dhammaanaya kaasina wuxuu soo deliishaday xadiidkii nabigu yuri sal اllahu alيyه wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummati la akhartu اlcishaءa ilaa niصfi اleyl waay cishuhu wuxuu leeyahay waqti fadiilo waxa wey waa awal waqt wakti ikhtiyaar buu leeyahay ilaa ulu leyl weeye wakti jawaas buu leeyahayoo waxa weeye ilaa طuluuc اlfajr الثani yani fajr saadiqii markii uu uu dhasho wakti xur buu leeyahay oo waxa weya qofki inuu salaaddii dib dhigo ilaa waktigii una ka soo harin qadar aan ku filayn salaadii wakti cudur ayuu leeyahay oo waxaa weeye waktiga maqribka qofkii la jamcinaya salaada cishe jamca taqdiim oo subxi subxii wuxuu wakhtigiisa ku galaa bilfajri saadiqi ee fajarkii runlowga ahaa wa huwa isagu fajru saadiqaasi almuntashir kii uu ku baahsanaa weeye dawgu iftiinkiisu muctaridan yahay mid isku ballaadhiyey bilufuqi jihooyinkii wa yabqaa wuu hadhayaa wakhtigii subaxa xataa tatluca ashamsu ilaa cadceedu ka soo baxdo walihtiyaaru sida la doortay waxaa weeye waktiga mukhtaarka anlaa tuahara in laga dibdhigin salaadii subax can ilisfaari iftiinkii inaan laga dibdhigin ayaa fadli badan salaada subax waktigeeda ku galaa fajr saadiqi hore waxaan soo tilmaanay cisho waqtigiisa uu ku egyahay fajru saadiqi markii uu dhasho isla waktigaas waxaa gelaya fajru saadiq markuu dhasho salaada subax ayaa waktigeedu gelayaa marka fajru saadiqi mualifku noo tilmaamay ila waxaa jira laba fajri fajrukadib iyo fajrusaadi fajrukadibkaa horeeya fajrusaadiqaa dambeeya marka waxay kula duwan yihiin kaadibku waxaa weeye liid buu ku samaynaya sanada xagga jihada qoraxbaxa ka iman mahaye waxa weeye samada bartankeeda ayuu kadanabi sarxaan ama yayda saynteeda oo kale ayuu sidaa isku dheerinaya dabeetana waxay kadibba uu qarsoomayaa waxaa ka dambaynaya mugdi daran dabeetna waxaa dhalanaya fajro saadiqi labaatan daqiiqa kadib meelahaas saadiqaas haddaba isagu waxaw yani iftiinkiisu wuxuu ku baahsan yahay jihada ayuu ku baahsan yahay sida yani kaadibka ma aho xagga samada bartankeeda maehe isagu xagga jihada bariga ayaa iftiinkiisu ku baahsan yahay wuuna soo ballaarnaya soo ziyaadaya shay an fa shay dambe soo ziyadiya ilaa cadceeda ka soo baxdo waaya haddaba fiiru saadiqaas ayuu eh, waktiga salaada subax ku galaya fajru kadibka kuma galo waaya wuxuuna baaqi ahaanaya waktiga subaxa ilaa cadceedu ay ka soo baxdo waxaana fadli badan inaan laga dibdhigin eh, salaada subax waktiga mukhtaarka ah yani xilliga iftiinku baahayo isfaar yani markii waxa weeye iftiinka uu baaho cadceedun weli inay soo bixin iftiinkii uusan casaan uusan noqonin xilligaas inaan laga dambaysiin ayaa fadli badan maxaa yeele malku jibriil maalintii labaad nabig wuxuu dejiyey alayh salatu slam waqtigaas wuxuu yidhi alwaqtu maa bayna haadayn alwaqtayn wuxuu ku tilmaamayey waqtigii mukhtaarka ah salaatu subax waxay leedahay shan waqti waqtu fadiilo oo awal waqti ah waqti ikhtiyaar oo kii hadda aan tilmaamayno ila isfaar ah waqti jawaaz bilaa karaaha oo ah ila tuluuci alximaraar inta laga gaarayo waxa weye ximaraarka intaa waa bilaa karaaha waqti jawaaz maca alkaraaha oo waxa weeye markii casaankii waxa weeye uu soo baxo ilaa inta cadcadda ka soo dhalanaysa waqtu taxriimna waxaa weye inuu qofkii u dulbiyo salaada subax ilaa waqtigeedii uu ka soo haro waxaan ku filay qultu waxaan idhi yukrahu waxaa la kahdaa tasmiyat lmaqribi maqribkii in lagu magacaabo cishaaan cisho in lagu magacaabo waalcishaau cishihii in lagu magacaabo catamatan catamo in lagu magacaabo catamadu waa fiid Eh, wanowmu in la seexdo ayaa la kahdaa qablahaa cishaha ka hor walxadiidu in la ayaa la kahdaa bacdahaa ay cishaha kadib ilaa fii khayrin khayr mooyaane wallahu aclam halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya axkaam kale oo ka baxsan axkaamtii awqaadii salaadaha oo axkaam mutafariqa wuxuu yihi waa masaaisha mualifku ka ziyaadiyey muxaraka yukrahu tasmiyat lmaqribi cishaani yani salaadii maqrib in cisho lagu magacaabo oo lafdigaa loo adeegsado waa makruuh maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam arrinkaas wuu eh, ka digey oo wuxuu ihi qoladan reemiyigu yayna salaadiina maqrib magaceeda idinkaga haalib noqonin acraabtu waxay ku magacaabaan buu ihi salaada maqrib cisho ayay ku magacaabaan marka waa musalax sharciho waa lafdi sharci marka alfaada sharciga in la ilaaliyo ayaa eh, wanaagsan oo mustaxab ah eh, sidoo kale salaada cishe in lagu magacaabo catamatan ayadna waa makruuh maxaa yeelay xadiiskii muslim ku soo aroray eh, nabig wuxuu leeyay alayh isalaatu wasalaam qoladan acraabtiisa in kaga qaali noqon yani salaadiina cishe magaceeda waa cishuu nabigu yihi alayh salatu salaam ayaguna waxay ku magacaabayaan catamo maxaa yeelay geela ayay xilligaas maalaan oo xilli dambey geela maalaan marka saasay catamo oo u magacaabayaan catamadu waxa weyaan triidka waxaa kaloo makruuha qofku inuu seexdo salaadda cisho intuusan tukanin ka hor khaasatan salaadda markuu wakhtigeedii galo kadib inuu seexdo waa makruuh maxaa yeele nabig alayh waslam uu kahan jiray arrinkaas kaana yakrahu nawma qablaha walxadiida bacdaha inuu salaadda cisho intuusan tukanin ka hor seexdana nabigu wuu kahan jiray salaadda cisho kadib markuu tukadana sheekada ayuu nabigu alayh sl slam kahan jiray culimmaduna waxay dhaheen cilada loo kahanayo waxaa weeye arrinkaas in eh, la seexo salaada cisho ka hor waxaa laga cabsanaya in qofkii inay hurdadii la dheeraato hurdadii la togto ee salaadii cisho sidaa ku dhaafto ehm, laakiin qofkii haddii uu seexdo salaada cisho oon gelin markaa makruuh ma noqonayso ehm, makruuh markaasi ma noqonayso ehm, laakiin waa markii salaada waktigeedii uu galo hadduu seexdo markaasi makruh noqonaysa hadduu hubo in ay hurdadu la dheeraanayso salaada cishaa ku dhaafaysana dee markaa xaaraan bay noqonaysa inuu seexdayso waqtigeedii markuu hore kadib waaya sidoo kale waxaa makruuca idna in la sheekeeya salaada cisho kadiboo maxaa yeele nabig alay sl markaa uu kahan jiray waxaa dhici karta qofkii haddii uu sheekada ku mashquulo in dee uu habeenkii saamaleelo oo habeenkii soo jeedo oo xilli dambe uu seexdo markaa haddii uu salaatuliil tukan jirayna salaatuliilkii uu ka seexdo oo uu usoo kici kari waayo salaadii subax xataa inay dhaafto ayaa halis ah dadka hadda inta badan waxaad arkaysa habeenkii inay soo jeedayaan waa arrin dhibaato ina haysata oo habeenkii waxa weya dadku hore uma seexdaa oo waxaa lagu soo jeedaya weliba wax aan khayr ahayn ayaa lagu soo jeedaya marka waxaad arkaysaa salaadda subax inta tukanaysa aad bay u yartahay masjidka wax yar baa soo tukanaya sababtuna waxa weya nabig alah slam sunnadiisi baa la khilaafay oo nabigu alah slam wuxuu kahan jiray in uu eh, kusoo jeedo marka cishaha uu tukado waxaan khayr ahayn nabigu kahan jiray markii tii la khilaafay waxaa ka dhalatay in salaadii subax laga seexdo ama jamaacaadka uu yaraan aan la soo haleegin marka nabig alay slam uu kahan jiray in eh, bacdalcisho uu soo jeedo ilaa fii khayrin khayr mooyaane marka haddii khayr ay tahay qofka uu khayr usoo jeedayo eh, wax dhiba ma leh markaa makruuh ma noqonayso sida mala o kale quraan hadduu akhrisanayo ama xadii hadduu akhrisanayo ama cilmi uu baranayo ama qof marti u yimid uu heliyeelayo ama xaaskiisii oo aroos uu ku yahay habeenkii loo soo dheelmayo waxooga u yar sheekeynayo ama la yar kaftamayo wahaakada waxyaabahaas oo dhan makruuh ma noqonayaan haddii usoo jeeda lakin waxaa la diidan yahay sheeke lagwe ah ama shay maalaayacni ah inuu ama ciyaar iyo wax la midka ah, inuu habeenka usoo jeedo taasaa makruuha wayusanu waxaa la suneeya taajiru sala salaada dejideedaa sunna ah liwali waqti waqtiga awalkiisa loo dedejiyo fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay taakhiiru lcishaai cishaha dibdhigiisa ayaa afdalu fadli badan salaada in la dedejiyo fii awali waqti ayaa fadli badanoo maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay arrinkaasi axaadiid ayuu ku tilmaamay inay sunno tahay asalaatu liwali waqti waxyaaba ilahay ugu jecel yahay inay ka mid tahay qowl baa wuxuu leeyahay cishaha asagoo ka duwan salaadaha kaloo in dib loo dhigo ayaa fadli badan qowlkaasi qowl waxa wey laga xoog badan yahay qowlkaasi wuxuu soo deliil jiray nabiga alayhi inuu jeclaa inuu salaada cisho dib u dhigo sida axaadiida saxiixayn ku sugan laakiin eh, qowlka muctamadka madhabka wuxuu arrinkaa kaga jawaabayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam eh, sunnadiisa camaliga ahayd waxay u badnayd inuu eh, salaada cishe awal wakti uu tukado ee muusan dibdigi jirin salaada cishe sida salaadaha kale inuu awal wakti tukan jiray mar mar ay dhacday way jirta nabig ala sla inu salaada cishe dib u dhigay arrin ku yimid ama hawl ku timid aweed waaya wayusanu waxaa la in la qaboojiyo biduhri duhurkii fii shiddati alxari kulaylka darnaantiisa war kulaylku daran yahay salaadii duur in la qaboojiyo oo dib loo yardhigo ayaa sunno ah wal asaxu sida asaxa ah ikhtisaasu ikhtisaasu libraadi qaboojintii inay khaas ku tahay ayaa asaxa bibeledin wadan xaaran oo kulul wa jamaacati masjidin iyo masjid jamaacadii yaqsiduuna oo oga soo qasdaya min bucdin meel fog halkan maalika wuxuu ku tilmaamayaa sunno mahjuur ahoo mooda maanta inta badan muslimiintu inay ka haajireen oo aan lagu dhaqmin waxaa wey sunat libraad yani salaada duhur haddii ay cadceedu aad u kulushahay waddan kulul oo cadceedu haddana in dib loo dhigo oo xoogaa waktigeedii waktulfadiilihii laga yar dibdhigo ilaa kuleylku ka jabayo ee arrinkaasi waa arrin sunnaha nabiga alayh isalaatu wasalaam ka sugnaaday wuxuu nabigu yihi alayh salatu slam ida ishtadda alxaru fabridu bisalaa haddii kulaylka u daraado salaadii dib u dhiga fii riwaayatin riwaaya kale waxay leedahay biduhri yani salaada duhur dib u dhiga fa ina shiddat alxari min fiiqi jahannam maxaa kulaylka darani wuxuu humriga iyo waxa weeye holaca ka baxaya jahannama walciyaadu billah marka eh, halkaa waxaa laga qaadanaya inay sunno tahay in salaadii duhur dib loo dhigo haddii cadceedu u kulushahay dadkii ay maaragtay khushuucii ka tegayso xikmada ku jirta waxay tahay haddii salaadii xilligaa la tukado kuleelku aad u daran yahay waxa wey khushuucdii baa yaraanaysa qofki asagoo kulul oo abceyda ay gubtay ayuu salaaddii soo gelayaa marka salaaddii ku khushuuci mahayo waayahay marka dib baa looga dhigaya ilaa gidaarada iyo had ay sameeyaan markaa dadka hadhka ay soo mari karaan quyuud buu masaladan alifkuu sheegay qeydka koobaad horta salaadda la dibdhigayo waxa weeye salaada duhur ee salaadaha kale lama dibdigayo xataa jimcada lama dibdigayo salaada casarna lama dibdigayo qaydka labaadi waxaa weeye kuleyl inuu jiro daran hadduu kuleyl khafiifa jiro dee salaaddii loo dibdigi maayo qaydka saddexaadi waxaa weeye in kuleylkaasi ka jiro wadan kulul asal ahaanba sida xijaaz oo kale maki iyo madiiniya hadda waa meelo kulul lakiin in hadda hargeyso oo kale maalan dee meel kulul ma aha yani manaadiqda kulul laguma tiriyo hargeysi iyo jigjige iyo manaadirada qabowbaa lagu tiriya marka ibraadkani maba imaanayaba ilan cadceeddu ma gaadhayso kuleelkeeda herkulku ma gaadhay meesha u dambaysay an iyo afartan digri iyo konton digri iyo meelahaas kale ma gaadhay sida wadamadan soo tilmaanay uu gaadhayo kuleelku waayahay isla markaa qaydka afraad waxaa weeye in jamaacaad lagu tukanaya salaadda qofki hadduu keli ku tukanayo gurigiisa dee markaa salaad dibri maayo isla markaa jamaacaadkaas ay masaajidka uga soo qastayaan ama meesha ay ku jamaacaaday hadday doonto masjidbayan ahaan sida madrasadii wix la midka ah, meel fog ay uga soo qastayaan eh, isla markaa ayna helaynin meel ay soo maraan meel ay yani cadceed ay ka jirsadaan kuleelkeeda oo ka hadhaynaysa aysan helayn intaa haddii la helo shuruudahaas iyo quyuudaas markaa salaaddii duhur la yar qaboojiyo oo dib loo yar dhigo shay sunno ah ayuu noqonayaa waman waqaca qofkii uu dhaco bacdu salaatihi salaadiisa barhkeed fi wati watiga dhexdiisa falaصaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye anahu shaniga in waqaca haddii uu dhaco ragcatan ragcad hadday dhacdo waqtiga dhexdiisii faljamiicu dhammaan intii dhacday intii ka baxdayba waqtigii salaada adaa-u dhammaan adaa lagu tilmaamaya wailaa haddii kale oo ragcad wax ka yar waqtigii ay dhacdo faqadaaun waxa wey salaadii markaa qallo ayaa lagu tilmaamayaa halkan mali wuxuu ku tilmaamayaa qofkii salaadiisii badh ka mida waktiguu dhacay badhna uu waktigii ka baxay maalan salaaddii buu galay dabeetana asagoo salaaddii ku jira ayaa waktigii uu baxay maaddaa lagu tilmaamaya salaadaasi mise ala lagu tilmamaya maaddaa lagu tilmaamaya maadaama badh ka mida uu waktigii dhacay mise qala lagu tilmaamaya maadaama badh kale intii salaadda akhirkeedii uu waktigii ka baxay wuxuu ku yidhi maalifku waa la kala qaadayaa oo waxaa la eegayaa qadarka uu ku tukaday waktiga hadday ragcad ay tahay markaa dhammaan adaa lagu tilmaamaya haddii asagoo ragcad tukanin waktiguu baxana markaa qallo ayay noqonaysaa waxaa loo leeyahay haddii uu ragcadu tukado waktiga inta kale waxa weyaan waxaa laga soo qaadaya sida asagoo waktiga tukada dhammaan adduun wada noqonaya waxaa weeye laba arimood arinkooda horta nas baa kusoo arooray nabig alay slam wuxuu man adraka rakcatan min asalaati faqad adraka sala qofkii salaada ka haleela ragcad salaadii ayuu haleelay buu nabig alay sla slam macnaha salaadii adda ah ayuu haleelay arrinka labaad ragcaddu salaada afcaasheedii inta badan way soo hosgelaysaa oo waxa wey wixii kale ee ka soo haray ragcaadka kale waa takraar waa soo celcelin wii ragcadda lagu sameeyey maa inta badan la soo celcelinaya marka eh, sidaas ayuu qofkii ku hareeraya haduu ragcad tukaday waqtiga dhexdiisii inta kalena waqti uu ka baxay waman jahila waqta qofkii waqtigii ka jaahil ah waqtigii waxa wey aan garanayn inuu galay in kale ijtahada wuxuu ku dadaalaya biwirdin wirdi iyo wanaxwi wix la mid ah fain tayaqana haddii uu hubsado salaatahu salaadiisa qabla alwaqti wakhtiga ka hor qadaw marka wuu qalaynayaa fi ladhari qowlka adharka haddii aan oo waxa weeye uusan hubsanin salaadii inay qablawati ay dhacday uusan hubsanin falaa markaa ma soo qalaynayo qalle markaa laguma leh wal mualifku qofkii garan waaye waktigii inuu galay in kale oo eh, markaa dee qof maalan maxbuus ah meel buu ku yahay salaadii markaa waqtigeedi inuu galay in kale muxuu samaynayaa ama waxa weeye waa maalin waxa weeye cirkii ay daruuri qarisay markaa wuxuu ku dadaalayaa wuli mualifku ijtihaad buu samaynaya ijtihaadkaasi marka wuxuu noqonayaa eh, wirdi yani shay maala cibaado ah oo qur-aan akhris ama salaad ama darsi ama wax la mid ah ayuu ku mashquulaya oo garanaya qadarka uu qaadanaya maalan wuxuu yaqaana maalan jus qur-aan ah inuu ku akriyo labaatan daqiiqo oo kale marka salaadaha inta udhexaysana uu garanaya marka wuxuu qiyaasaya inta udhexaysa labada salaadood duhurkii casarkii maalan oo kale laba saac haddii intuu akhrin jiray qur-aankii intii wardi ama camal uu qaban jiray oo garanaya intuu qaadanaya ayuu samaynaya markaasuu salaadii casar tukanaya ijtihaadkii ku tukanaya wahaakada ama may ahe wanawi markuu leeyahay waxaan wirdi ahayn sida maalan oo kale wirdigu waa cibaada nidhi iyo acmaasha dee raatibka qofku laazimayo waxaan wirdi ahayn sida maalan oo kale tolmadii oo kale ama dawaarkii oo kale iyo wixii la midka ahaa ama codkii diigga oo kale inuu dhegaysto iyo wixii la midka ahaa ilan diiqu yani hadduu mujarab yahay oo waxa weeye xilliga salaad suxuu aadaamo waa la ictimaali karaa waxaa kaloo la mid ah innaga hadda waktigan saacadaha dee saacadda waa la ictimaali karaa iyo calendarka iyo saacadaha iyo eh, waxyaabaha noocaasi ee dee waktigii lagu garanayo waa la ictimaadi karaa oo ayagaaba ka fiicanba waxyaabaha mualifka noo sheega oo ka daqiiqsan maxaa yeel waqtiga mualif mali jirin saacadaha hadda aniga waan isticmaalina oo de saa darteed buu u tilmaamay sidoo kale dee barnaamijtan hadda mobilada lagu shubta ee waxa weeye aadaanaya awqaadda salawaadka waa la ictimaadi karaa iyada laftirkeeda haddii haddaba qofkii uu ijtihaado oo salaadda saa ku tukado dabeetana u hubsado salaadiisii inay dhacday waktigii oon gelin ka hor watiga kahor ah inuu tukaday marka waxaa waajibkaa inuu salaadii he salaaddii soo qalleeyo maxaa yeele shardigii salaadda ayaa la waaye oo ah dukuul waqti haddii laakiin uusan hubsanin salaaddii waktigeedii inuu ka hor tukaday oo markaa saddex suura meesha soo gelaysa inuu hubsaday inuu horta fi lwaqti inuu tukaday waqtiga dhexdiisa ama bacda alwaqti inuu tukaday watigii markuu baxay kadib ama inuu una hubsan waxba yani ma oga inuu qabl wati ahaa iyo bacd lwaqti inu ahaa iyo fi lwaqti inu ahaa midna ma oga saddexdaa way soo gelaya saddexda suurada waxa weeye markaas wax qalo oo lagu leeyahay ma jirto xataa hadduu bacd lwaqti tukaday ma soo qalaynayo bacdwati hadduu tukaday qalay noqonaysaa wayubaadiru wuu la degdegayaa bilfaa'iti salaadii qalaha ahayd salaadii tagtay wuu la degdegayaa ee uu soo qalaynaya wayusana waxaa la suneeya tartiibu faa'idkaa salaada tagtay inuu tartiibiyo oo siday kala horrayso u kala horraysiiyo ayaa sunno ah. wa taqdiimuhu faa'idkii salaaddii tagtay inuu ka horraysiiyo cala alxaadirati salaadii wakhtigeedii joogay allatii xaadirada asagoo laa yakhaafu uusan ka cabsanayn fawtahaa inay tagto salaada faa'itada ah qofkii eh, inuu u degdego ayaa looga baahan yahay alaheedii hadday salaad ka tagto qofki arad inuu soo qaleeyo degdeg u soo qaleeyo waa sunno laakiin waa goorma haday marka sunno noqonayso hadday cudurdaar ay ku dhaaftay maala nom hurdo iyo ama nisyaan hilmaan iyo wixii la midka ayay ku dhaaftay qofki macduur bu ah. marka eh, inuu soo degdeg usoo qaleeyo waa sunno laakiin hadday camdan salaadda uga tegey oo bilaa cudur uga tegey marka inuu degdeg usoo qaleeyo waa waajib waa waajib waaya isla markaa salaadaas faa'iidada ka tagtay eh, inuu tartiibiyo si u kala horraysay u tartiibiya ayaa sunno ah oo haddii maalan saddex salaadood baa ka tegay maalan subax iyo duhur iyo casar baa ka tagtay inuu subax horraysiiyo dabeed duhur ku xigsiiyo dabeetana casar ku xigsiiyo inuu saa uhor kala horraysiiyo ayaa fiican oo fadli badan laakiin waajib ma aha culamada qaar baahay baa jira oo waajib sidaa darteed madhabku waxaa weeye in eh, qofku sidaa yeelo tartiibeeyaa fiican khuruujan min alkhilaaf qaacidana fiqiga way ka leedahay alkhuruuju min alkhilaafi mustaxab sidoo kale salaadii faa'itada ahayd ee tagtay iyo salaad xaadira hadday isqabtaan salaada faa'itada la horaysiin ee qallaha ah haddii aan laga cabsanayn salaada xaadirada ah in ay tagto aan laga cabsanayn xataa jamacadka dudun ha ku dhaafay bay jamacadka xataa u taagan yahay salaadii faa'itadeeda mar kaloo qallayn kadibna salaaddii xaadirada ahayd ayaa tukanaysaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam maalintii khandaq godka uu qodayey fii ghaswat اlaxzaab ayaa waxaa dhaaftay nabiga ala sla salaadii casar ayaa ka tagtay dabeetna markii ceedu ay dhacday ayuu wuxuu tukaday casarkii dabeetana maqribkii ayuu tukaday oo sidaas ayuu u tartiibiyey haddii aan la tartiibinin qofku uu maalan salaadihii uusan tartiibinin oo eh, uu horraysiiyo salaadii xaadirada ahayd ama salaadihii qallaha uusan tartiibinin yani waxa wey u asaxaysa wax dhiba male sunadii mu khilaafay watukrahu salaatu salaaddii waa la kahanayaa cinda alistiwaa'i cadceeddu markii ay bartamaha joogto ay eh, cirka bartankiisa ku eg tahay ilaa yowma aljumcati maalin jimcaha mooyaane wa bacda subxi salaad subax kadibna waa la kahdaa in la tukado xataa tartafica ashamsu ilaa ay cadceedii ay ka kor noqoto ka waran qadarkii oo kale waalcasri wa bacda alcasri casrka kadibna waa la kahdaa in la tukado xataa taqruba ilaa ay cadceedu ka dhacdo ilaa lisababin in sabab loo ka faa'itatin waa sidii salaadii oo kale oo kusuufin iyo qorax ama dayax wa taxiyatin iyo taxiyatu masjidkii salaaddii sunnaha masjidka la tukanay markii la soo galo wsdة shukriga suud shukrigii wailaa fii xarami makata xaramkii maka mooyaane oo xaramka maka waxa wey awqaadaas la soo nahiyey la reebay in la tukado ayadu waxa wey ma soo gelayso oo xaramka maka waa lagu tukan kara cala saxiixi wejka saxiixa waaya halkan malifku wuxuu ku tilmaamayaa awqaaddii la reebay in la tukado salaad bilaa sabab ah waa an waqti lakin malku sadde buu tilmaamay labada kalena way soo hosgeli karaan waxa weeye saddexdaa uu sheegay laba ka mid ayay soo hosgelayaan oo malifka yani hadalkiisa cumuumkiisa laga faa'iidi karaa labadaa waqti ee kale hantaa waqti waxaa weeye waqtiga koowaad waa cinda istiwa cadceedu markay bartamaha joogto waa makruh in la tukado salaad bilaa sabab ah ilaa cadceedu ay ka zuusho markii laga reebo maalinta jumcaha ah maalinta jumcaha maxaa yeele istitna ayaa kuso arooray oo waa laga reebay maalintaas waktiga labaadna waxaa weeye qofku markuu salaada subax uu tukado kadib ilaa cadceedu ay ka soo baxayso waktiga saddexaadna waxaa weeye cadceedu markay soo baxdo ilaa ay ka kor noqonayso qadar rumxin waranka qadarkiisa waktiga eh, afraadna waxaa weeye salaada casr markii la tukado ilaa ay cadceedu ay ka dhacayso ama laga gaadhayo ilaa isfiraarka waktiga shanaadna waxa weeye markii eh, cadceeddu ay noqoto huruud ay sii dhacayso ama ay u iilato inay dhacdo ilaa ay ka dhacayso qumaarti godka u galayso shantaa wakti weeye waxaana ku soo arooray xadiidkii cuqba ibni caamir muslim wariyey eh, cuqbna caamir wuxuu yihi saddex saacadoo nabigu naga reebi jiray inaan tukano ama amwaadanaba aan aasno cadceeddu markay soo baxayso ilaa ay ka kor noqoto iyo markii waxa weeye cadceeddu ay joogto bartamaha ilaa ay ka iilato iyo markii cadceeddu ay u dhowaato inay dhacdo laakiin weli aysan dhicin ilaa ay ka dhacdo xadiikaas saddex waqti buu noo sheegay xadii kale oo nabiga laga wariy ala slam wuxuu nabigu yuri alayh slat slam laa salaata bacda subx xata taطluca الshams walaa salaata bacda اlcasri xata taqrub الshams waay yani salada subax kadib lama tukan karo ilaa cadceedu ka soo baxdo salaada casar kadibna lama tukan karo ilaa cadceedu ay ka dhacdo waayahay haddaba awqaadan labaa ku tacalluqa ficilka oo waxa weeye salaada subaxa marka la tukado ayaa makruuha ah. marka adu aad tukato markaasi karaahada ku bilaabmaysa laakiin intaadan tukanin salaada sunna waa tukan kartaa hadday doonaan dadki haba tukadaan salaada subax la tukadeen adi karaahada kuuma gelayso ilaa aad ka tukato markii aad tukato eed ficil kala timaado salaada ayay karaahadii ku bilaabmaysaa ilaa cadceedu ay ka soo baxdo haddaba kaasi ficilka ku tacalluqa sidoo kale bacd alcasr ilaa guruub shams waxaa wey ficilkii ayuu ku tacalluqaa saddexna waxaa weeye waxay ku tacalluqaan waxaa weeye waktiga zamankay ku tacalluqaane ficilku ma tacalluqaanba oo waa maxay markii cadceedu ay soo baxdo ilaa qadar rumxin ay ka waxaa weeye ay ka kor noqonayso yani waran qadarkii w ilaa labiyo toban mir meelahaas lagu qiyaasaa iyo markay bartamaha ay joogto cadceedu iyo markay cadceedda sii dhacayso saddexdana zamanka ayay ku tacalluqaan oo qofkii ama salaada subaxa tukado amuusan tukanin salaada casra tukado amuusan tukanin waxaa weeyaan makruuh ayay salaaddii noqonaysa haddaba salaadaha makruuha noqonaya waxaa weeye eh, eh, salaadaha bilaa sababta ah sunno qofku uu iska sunnaysanayo oo bilaa sabab iskaga sunnaysanayo kaas ayaa makruuh noqonaya ama eh, salaadii sunnaha ahaydee sababkeedu uu ahaa mutahir u ahaa waaya laakiin salaadaha sababta leh ama farad ha ahaadaan ama sunna ha ahaadaan waxa weeye makruuh ma noqonayaan waaya salaadaha haddaba aan makruuha noqonayn waxaa ka mid a ah faa'itatin salaadii qallaha ahayd hadduu qofka salaadda soo qallaynayo xilliyada wuu tukan karaa sidoo kale kusuuf alshams cadceedda markii ay madoobaato waa la tukan karaa taxirmasti waa la tukan karaa sajad shukr sujuud shukriga waa la sujuudi karaa xiliyadaas marka kuwaasi makruuh ma noqonayaan waxaana daliil u ah in nahyigayna soo gelayn nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadii duur markuu tukaday ayaa laga mashquuliyey labadii ragcadood ee ka dambeeyey ee sunnaha ahaa dabeetana wuxuu tukaday bacd alcasr markii la weydiiyey nabig ala slam labada ragcadood tukadaysa bacd alcasr waa maxay wuxuu hi waa labadii ragcadood ee ka dambeeyey duurka marka sidaasuu nabig alayh salaam uu ku tukaday dabeetana uu joogtay nabig ala muse ka tegi jirinba maaa nabig ala slam haduu camal uu sameeyo uu sugi jira muse ka tegi jirin laakiin innaga nooma bannaan inaan salaadda casar kadib inaan camal eh, salaad aan joogtin waan soo qallayn karaa salaad sunnaha waan soo qallayn karaa laakiin ma joogtayn karno min khasaa'is nabi alayhi salam ka mid waaya eh, sidoo kale taxiyatul masjidka qofkii eh, hadduu masaajid soo galo xilliyadaas waxa weeye wuu la imaan karaa taxiyatul masjid sujuudu shukrigiina waa saasoo kale ayadna way bannaantay waaya maka xaramka maka qofka hadduu joogo e, wuu iska tukan karaa ayi wakti ooqaadii salaadaha la reebay maxaa yeel nabg ala sl slam wuxuu yihi ya bani cabdimanaaf laa tamnacu axada daafa bihada lbayt wasalla ayat saacata shaami leylan aw nahaar reer bani cabdimanaafo qofnaha u diidina beydkan inuu qof yani eh, doonaya inuu beytka dawaafo oo markaa tukanaya wakti alla waktigu doono oo habeen iyo maalin ah xaramka makaaha u diidinuu yidhi marka xadiidkaas uu tirmidi wariyey ayaa laga qaadanayaa in xaramku ka duwan yahay maxaa yeele waa meel fadli badano in cibaadadii qofkii uu ku dadaalo ayaa fadli badan salaadahana waa labanlaabayaa fadligooda iyo waxa weeye eh, qofkii wuxuu ka helayaa fadli fara badan saa darteed uu iska tukan karaa awqaadda nahyiga والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد